ariiq mustaqiim ariiqa toosan inay tahay ayaan anagu ictiqaadsanahay haddaan ahla sunna waljamaacanay wahiya jamaacadaas waxa weeyaan dee xaqaa ku sugan dariiqaa toosan ku suganna alfirqatu naajiyatu waa firqada iyadu badbaadaysa wahiya maa kaana calayh markaa jamaacadu naymaka oo jamaacadan xaq iyo sawaabku wuxuu noqon ama lusuumka jamaacadaasi maa kaana calayhi rasuulu llahi sal llahu calay wasalam rasuulkii ilaahay saxaabadiisi waxay kuma sugnaayeen wamaa cadaaha wixii dariiqaa khilaafsan ee ka leexsan ee kaba duwan ee ka soo hadhay ee min firaqi dalaali baadida kooxeed firqooyinkeedii kaba midi fa zayqun leexasho xaqi laga leexday weeye wa dalaalun hallow weeye wa mayrun can ilxaq iyo mayl waa isla mid xaqoo lagaba leexday wa cadaabun fi dunya walaakhira iyo cadaab cadaabka adduunyo waa fitantan dhibtan iyo waxyaalaha ee adigu bal matalan taasa in ayay noqon bicadaabka aakhirana waa cadaabkii maxuudkaah waa cadaabun fi dunya qaala tacaala waana hada siraabii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih kale waa aayaadkii ugu dambeeyey suuratu ancaam waxa weeyaan wasiyaadka kala duwanna ayna marka ilaahay wuxuu hi wa ina hada kaana bi kula darmay waay daalikum wasaakum bih ayaa ka horeysay ama aayaddii hore ay kuba dhammaanaysay oo umuuraha aayaadka hore laydinku faray ee laydinkumarkaa laydin faray waa siraad waa ilaahay idin dardaarmay wa ana hada kaasi siraadii jidkayga weeye mustaqiiman xaaliya isagoo toosan ee fattabicuuhu raaca oo waxaa laydin dardaarmayo ee laydin faray taas la yimaada wixii laydinka nahiyana ka dheeraadoo kaa ku toosnaada waajibkaygiya walaa tattabicuuha raacina asubula jamcu sabiilin weeye waa adduruqa almukhaalifata lahu sabiilka ama siraadka mustaqiimka ee waxaa dee laydiin dardaarmay oo fulisaanba ah dariiqyada ka duwan ee khilaafsan ha raacina oo fatafaraqa bikum kale asalku wuxuu ahaa ama dee ficil ahaan baan u jeedaa tatafaraqa oo laba tobood baa ficilkani lahaa ee labadii tobood mid ahaanbaa xadfan iyada halkan qur-aankana dee tanazalu lmalaa'ikatu dee waa asalku waa tatanazalu bay ahayd waana arin macruuf oo dee xaggii naxweye macruuf kuba ahoo haddii ficilka mudaaric laba tobood ay bilowgiisa wada galaan waxaa dee jaa in midkood la gooyo oo la yska gooyo waa takhfiifaan ama ikhtisaar ahaan aasabka wuxuu ahaan lahaa fatatafaraqa wey oo imanka tafaraqa waay waayo ficilka ficil mudaaric weeye ma hadda ficil maadiya ah, waayo setanazlu lmalaaikatu tatanaazalu wamaa bitaainugtudii qad yuqtasar fiihi calaa ta katabayanu lcibar ibni malik alfiyadiisa kale wixii laba ta-ood lagu wada bilowdo waxaa bannaanee dee san indee mid waxaa lagu gaabsan karaa buu ka cabiree lagu gaabsan karaa mid ahaan labadii ta saa tabayanu lcibaru oo asalku tabayana maa tabayan haddii laa ficil maadi buu ahaan la tanazal oo kale dee ficil maadi buu ahaan la yatanazalu tatanazalu iyo tatabayanu imanka fatafaraqa fatatafaraqa ay leexato oo bikum subushaas oo raacdaan kale dariiqiisa khilaafsani can sabiili dariiqiisa ay idinkala leexato oo haddii dee ay dhacdo inaad subusha mukhaalifada ee dariiqiisa markaa khilaafsan aad raacdaan waxay idinkala baydhaysaa idinkala leexanaysaa dariiqa mustaqiimkee la yidhiidhi raaca ee iska jiroo kaasun ku sugnaado kuwa kale ha raacina wa diinullaahi diinta ilaahay waaxidun waa mid wa huwa alislaamu oo diintaas markay noqoto xaggii dee ictiqaadba ama usuushii diinta oo dhan wixii ilaahay jideeyo rusushii oo dhan ugu horreeyey kii ugu dambeeye u jideeye waa dee diintan islaamnimo taas bay aydee sharaaicda ayunbaaba lagu kala dunaayo wa diinullaahi waaxidun wahuwa alislaamu islaamkuna waa islaamka ilaahay subxaanah wa tacaala laysu dhiibayo loo hogaansamayo loogu hogaansamayo bitawxiidi walinqiyaadi badaaca tawxiidkiisa oo isaga keligii un la caabudo daacadiisiioo dee la adeeco laga beri noqdo dee taasaa tawxiidkiisaaba ah macnihiisiyo shirki iyo taas taas bay tahay haddaba diinta ilaahay waa kaa keliya taa kaba cabira fi lardi wasamaa qaala tacaala ina addiina waa diinka mardiga ah ee maqbuulka ahi cind allahi ilaahay agtii alislaamu islaamnimo weeye wa qaala tacaala waman yabtagii ruuxa dalba hayr alislaami islaam waxaan ahayn diinan diin ahaan u dalba oo dee ka diin yeesha waxaan diinta islaamnimo ahayn falan yuqbala minhu lagama aqbalayo wahuwa isaguna fi laakhirati aakhira min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid noqonaya wa qaala tacaala waraditu lakum lislaama diina waraditu waan raalli noqday lakum idinka alislaama diina fahuwa marka haddaba islaamnimadku addiinu diinkii weeye alxaqu xaqa ahaa aladii diinkaasoo bacaa allaahu ilaahay diray bihi diinkaa la soo diray jamiica rusuli rusushiisa dhammaantood oo dhan idkaas bay min awalihim ilaa aakhirihim muxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh laba yimaadeen wa huwa diinkaas xaqayeyna waxa weeye ama islaamnimadkan iyo isudhiibka rabbi ee tawxiidkiisa iyo daacadiisa oo la hogaansamo laysugu ysugu dhiibi alla yucbada inaan la caabudin ila allahu tacaala ilaahay uu mooye waan yucbada in la caabudo rabbi bimaa sharaca wuxuu isagu jideeyey oo dee rusushaas kala duwan ee uu soo diray wixii uu soo dhiibay ee dadka ay soo gaadhsiiyeen ee isagu jidaye kaasun lagu caabudo oo markaa keligiina la caabudayo taas baa islaamnimadku noqonaya ama isislaamkan faama rasuuli ma jirin rasuul ilaa oo uu jiro rasuul waqad ursila waxaa lala diray bilislaam islaamnimo rasuulkaasoo rusushii ilaahay ka mid islaamnimu laba yimi waana islaamnimadka caamkaas aan soo sheegay oo ay rusushoo dhamme ay kuba wada kulmeen koodii hore ilaa koodii dambe arrinkuna yahay alistislaamu lilaahi bitowxiid taas iyo in lagu caabudo waxa uu jideeyey qaala abnau yacquuba shawaahad kooban buu inooga soo qaadaya bal rususha say diintoodu islaam u ahayd qaala abnaau yacquuba waxay yidhahdeen calayhi salaamu lahu ay yacquub marabkii ku yidhaaheen markii uu dee yidhi maxaa aniga dabadee caabudaysaan waqtiyadii uu dardaarmayey abuuraysoo tiriyeenoo dee waxaanu caabudaynaa dee adiga rabbiga iyo ilaahaaga iyo aabbayaasha ilaahood markaa sida wanaxnu lahu muslimuun annagu kuwa isaga u hoggaansamay oo isu dhiibaya taas baadnaho muslimiina wa qaala muusa wuxuu ihi yaa qowmi wa qaala yaa muusa baa kaga horraysay iyantan aayadda bilowgeeda wa qaala muusa nebi muusa wuxuu ihi yaa qowmi talka yow in kuntum haddaatiin aamantum billaahi ilaahay kuwa rumeeyey facalayhi tawakaluu isaga uun tala saarta oo ku tawakula in kuntum muslimiin maxluushaadku halkan marka haddaad tihiin dad iyagu muslimiina aad tihiin dee rabbigiin uun tala saarta isagaa dhibtoon fircoon iyo waxyaalaha idinkaga kaafin wey wa qaalat balqiis waxay tidhi wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbilcaalamiin markaa waxay ka horeeyeyba inay sheegtay qiratay inay nafteedii dulmiday oy ku dulmiday dee cadceeddi iyo wixii ilaahay duunkii ay caabudaysay markaa hore inay taa nafteedii ku dulmiday baa halkan ka horeysay markaasaa maxay tidhi wa aslamtu waan hoggaansamay oo waan islaamayba maca sulaymaana sulaymaan mari yaan u hoggaansamoon u isla lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay rabalcaalamiin aha waala asxaabu ciisa waxay yidhaaheen aamana billaahi washad bianna muslimuun oo dee markii uu hi nebi ciise ka ogaada xaggii qowmkii dee gaalnimo iyo waxaa farmaaco xasamin um kufra gaalnimo uu ka ogaaday xaggoodiiyo dee isagaba qatligiisa inay doonayaan yidhi ansaari ila allah ayay yidhaaheen annagaa ah ansaartaada dee ilaah maaci markaasay idhaen aamanaa bilahi ilaahay waan rumaynay washhad waxaad markhaati ka noqotaa ciisow bianna muslimuuna muslimiin inaan nahay bal adigu dee waxa weeye waa taasoo islaamku waa islaamka caamka ah waa islaamka ilaahay subxaana watacaala rusushii oo dhan laba soo wada diray waana islaamka dee diintooda markay noqoto islaamnimo ay mid ku ahaayeen saa rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu calayh uu kuba shabahay yidhi naxnu ikhwat licallaat baa ambiyada hadday noqotaan ma alambiya ikhwat licallaat ama naxnu macashira alambiyaai diinina waaxid ban bal taas wahuwa diin wasad waa diin wasad ah kama qaala tacaala diinkaa dhexdhexaadka ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan dee kollay day ummaddii waxay wasad u noqotay diintoodiibaa wasad ah walow dee ummad baa lagaba hadlayay oo waxa weeyaan waana aayaadkiida xaggii qiblada iyo waxaweye markii dambe loo soo bedelay kacbada iyo taas bay ahaydba ilahi wuxuuhi wakadalika oo dee waxaa ka horeysay in ilaahay dee ciddii uu doono dariiqa mustaqiimka dee uu kuba hanuuniyo dadka muslimiinta uu kuba hanuunayo wakadalika saa aan idinkuba hanuunay idinka taas waaba qibladoodii baa qibladii lagaba yeelay waxa weeyaan sariidka iyo jidka aan idinkuba hanuunay saas oo kale unbaan jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad wasadan kollay wasadkan dee khiyaar ah door ah cuduul ah siay dee shuhadaba u noqdaan dad markhaati gala oo rusushii kale markhaati u noqda waayo ruuxan khiyaarka ama cadliga ee cadaala u sugnaatay ayaa ka markhaatigiisa la aqbalayo ummaddiina markhaatigeedii waa la aqbalaya rusushii kale ay u markhaati furaysa marka qiyaamada la yangaadho ay ambiyadiisa nebi nuuxiya u markhaati furayso waxaan idinkaba dhignay ummadda khiyaarka kolay macnuhuna xagga aayadda taas bay ahaydbo taasay macnuhu aayaddu ahayd fahuwa haddaba diinkan islaamnimo wasadun filcibaadati xagga cibaado markay noqoto dhexdhexaad weeye oo had iyo goor dee alxasana bayna sayi'atayn baa la ydhaha xasanadu laba sayi'ay udhaxaysa ama tana idhahan idraaf dee ifraad iyo tafriid dhexdood ayaaba arrinkii fiicnaa yahay laba sayi'o waa sayi'adan guluwiga iyo sayi'adan taqsiirka ayaa wixii fiicnaa kolle u dhaxeeya un diin ullaahi bayna algaali waljafis iyo axad asalafla diinta ilaahay wuxuu dhaxay kaa haaliga ah ku xadgudbaya dee intii loo xadeeyey dhaafaya iyo kan engeganba isagii ka qaafilkee fara kaba qaadaya ayuu dhexdood yahayba hadaba cibaadada markay noqoto bayna alguluwi wataqsiir waana umuurihii aan soo yar sharaxnay guluwi iyo taqsiir baa diinta ilaahay aatay wasadun fii xaqi nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisana wasad baa diintu tahayo laa uluwa ay laa guluwa fiih walaa taqsiira in laguba xadgudbo dee martabadii ama martabo aanu gaadhsiisaynoo saa uluuhiye iyo waxyaale iyo loo sugoba taas ama qeybi iyo umuuro kolkol dadka iyagu ammaanta iyo madxigiia laba yimaada qasaa'idooda waxyaale ku yimaado martabadii dee basharnimo iyo rasuulnimada la dhaafinayo taas waa quluubay noqon tafsiir oo dee waxa weeyaan saa yahuudiba ay ambiyadoodii oo kale kula dhaqmayeen oo kale ay taasi noqoto waa in dee qadarkii ilaahay gaadhsiyu kaba fadilay dad oo dhanba waxaweeyaan loo sugo la raaco waa la jeclaado jacaylkiisii haddaan laba helinna ilaahay subxaana wataala waaba kaa rasuulkii iyo iimaankii baaban la helayn oo laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayh dee taas min nafsihi wawaalidi wawaladihi ajmaciin ama min waladi waalidi wanaasi ajmaciin ba bal hadda waa gulubay jaanibkaasna tay wa huwa wasadun diintan islaamnimo wasad weeye fii baabi sifaati baabka sifaatka markay noqoto eyna man shabahu llaha bikhalqi dadkii iyagu mushabihada ahaa ee ilaahay khalqigiisa kuba shabahay iyagoo hadaba maalan ibaatkii waa ibaatkii oo lagu xeel dheeraado uun oo la taxqiijiyo ayaa wuxuu gelaya dee tashbiihbu kuba dhacaya kuwaas iyo wa bayna man cadaluu sifaati tanziih waa ilaah waa u sugnaadee tanziihaasoo lagu xeel dheeraadaana hoobe ay keento markaa wixii ilaahay isu sugay ee sifaad aha ama rasuulku u inaan loo sugina iyadna tacdiil bay noqonaysaa oo jaanibna waa ibaat maala mubaalaga fi libaat jaanibna waa mubaalaga fi tanziih umay haddaba labadaa xaalo ayaa diintii uga dhaxaysaayoo waxa weyaan waa ilaahay subxaana watacaala in loo sugo wuxuu sifaado isagu isu sugay rasuulkiisa uba sugay iyadoo bal maalan aan dee lagu shabahayna khalqigiisii aan dee waxyaalihii makhluuq lagu yaqaaninaan lagalaba mudrigahayn wabayna man cabdalu sifaati wanafaw macaaniiha macaanideedii anfiya wawasadun fi lqadar baabka qadarkana wasad weeye diinkiio bayna man nafaw ciddii anfiday iraadat alinsaan kuwa insaankaba iraadadiisa anfiday wahum ljabriya wabayna man jacaluu kuwii kaba yeela alinsaana khaaliqan wasii muctasilo liafcaali afcaashiisa mid abuuranayo wahum lqadariyatu waa kuwa qadarkaba inkiraya wax la qadaray ma laha ahayo dadku iyagaa waxaan iska samaysanaya wasadun markay wacdiga iyo waciidkan baabkiisana noqoto bayna alamni min makrillahi walyaasi min raxmati wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo kitaabkii khatimaya fahaadaa kani wuxuu ishaarayaana waa kitaabka bilowgeysiiye wixii aanu ku soo marray ilaa imaka umuuraha caqiidada ku tacalluqsanaayo inoo soo caddeeyey taas ee uu kaba bilaabay be waxaanu ku qowlaynaa dee taas waa halkii cibaaradiisii bilowga ahayd ilaa imika weeye fahada kan oo waxa aan betarin awal alkitaab ilaahuna inoogu soo hormaray oo dhan buu ishaaraya diinunaa diintayadii weeye aan ilaahay uguba dhowaanaynan kala diin yeelanaynay wa ictiqaadunaa weeye daahiran wa baatinan daahir iyo baatinba oo dee daahir ahaanna waan ictiqaadsana waa wixii aan kuba dhawaaqayneen dee ku dhacmaaganeen ku camalfalaynay baatinkana waa waxaan ka rumaysanahay oo daahirka yagiiyo baatinka yagu halkan iskuma khilaafsan wey wanaxnu anagu buraaun kuwa beri ka aayaan ama waxaan beri uga noqonaynaa ilallaahi tacaala ilaahay min kulli man shaksi am min kulli maa kii dhammaantii weeye khaalafa khilaafa alladii kii dakarnaahu bayana waxa aan soo sheegnay muctaqadkii muslimiinta muctaqadkii ahla sunna waljamaaca waxala wixii khilaafsanaya muctaqad kale ah annagu taa beri ayaan kaba nahay wanasalu allaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa oo arrinku maaha macrifo iyo aqoon baan yeeshay waxaan waan garanayaayoo dee khalaas markaa wtaasaan kuma sugnaanaya haddaan ilaahay kugu sugin oona ku ilaalin iyada kuma sugnaanayso macrifo keliya iyo aqoon keliyood waxaan u yeelatay kuma filla baryadii ilaahay ee wakhti kastaba la baryayay inuu dariiqaa kugu sugo ayaa meeshii taallo oo haddaana taa helina maba helaysid waatan aan ku celcelinayno salaadaheednao dhan ihdina siraad almustaqiim taas inagii bal lagaga dhigay rukni arkaantii salaada ka midoo salaadii aanay naga ansaxayn haddaynaan laba iman arrinku markaa macrifo iyo garasho iyo aqoon ruuxu wuxuu yeeshay uuni arrinkan sugnaanshihiisa ma keenayso ilaah baa subxaana wa tacaala umuruhu gacantiisa ay ku sugayiin hidaayada isagaa leh ruuxu markuu garto inuu ilaah hadiyo goor weydiiso inuu kuba sugo saas buu yidhi sheekhu wanasalu allaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yusabitanaa inuu inagu sugo cala iimaanka inagu sugo wayaktima lana arrinkuna waa xusna alkhaatima ama waa khaatimada inama alacmaalu bikhawaatimia wayakhtima uu khatimo oo lana anaga bihi iimaankaoo ee adduunyada aan ka tagno kaga baxno anagoo iimaankaa kuba sugan wayacsimana uu naga ilaaliyo min alahwaayi hawooyinkii almukhtalifati waa waxyaalaha ruuxu dee naftiisii alamaara bisuu uu raacay oo kulaba yimi oo sharci uu raacay aan ahayn dee taas ilaahay nagaba ilaaliyo iyo walaaraai aaraadi almutafariqati kala tagsanayd iyo wlmadaahibi madaahibtii alradiyati xumayd weeye faasidka ahayd mil mushabahati sida kuwa iyagu khalqigiisii ilaahay kuba shabahay wlmuctasilati kuwa iyaguna de waa qadarka iyaguna qadariyo jaanibkaa kaba ahayn oo qadarkaba inkirayay iyo dee muctasile kolley aqwaashoodna macruufayd barhna waan soo aragnay waljahmiyati iyo kuwa iyagu jahmiyada la odhanayo sifaadkii ilaahay subxaanah watacaala inkirayayba waaljabriyati kuwan kaba dhigay addoonku inuu majbuur yahay oo wax ikhtiyaara iyo wax uu leeyahayba aanu jirin eh, xarakadiisa ficilka uu laba imanaya sida xarakati murtaxishoo kale iyo kaba dhigay iyo walqadariyati kuwa iyaguna qadarkaba inkirayay iyo waqayrihim qayrkoodba min aladiina kuya khaalafu sunnata sunnaha khilaafiya waljamacata waxaalafuu la heshiiyey weeye la saaxiib noqday adalaalata hallowga wanaxnu anagu minhum iyaga buraa'un ama buraa'au kuwa beri kacaayaan nahayba ma baraahum beri ayaan kaba nahay wahum iyagu cindanaa agtanada dalaalun amaaya dalaalun dha waa jamcu daalline dalaalun kuwa hallowsan weeye iyagu agtayada iyo wa kuwa xaaladood iyo dariiqadoodu mid faasida ay tahayba wabilaahi alcismatu waltowfiiq alluga alradiyatu alfaasida asharx wanaxnu qad bayanaa diinana wacaqiidatana waan caddaynay wahuwa kulu maa sabaqa waxalla wixii e, hormaray weeyaan dakarnahu soo sheegnay fahadaakaasi ictiqaaduna alaahiru waalbaatin waa ictiqaadka iyaga daahirka iyo kaa baatinka walasnaa mananihim miman yudhiruuna qolooyinka muujinaya daahirinaya daahirsanaya hayra yubtinuuna waxyaalahay qarsanayaan hoose ay u qarsoon wax ka duwan daahirsanaya madin wanatarara'u waan beri noqonaynaa ila allahi tacaala min kulli qowlin qowl kasta iyo waaxadin shaksi kasta oo khaalafa khilaafay shay-an shay mima sabaqa waxaa dikru wa waxyaalaha muctaqadkii dee muslimiinta ama ahlusunna waljamaca muctaqadkoodiya ee khilaafay kaa beri baanu kala noqonaynaa wanasal allaha tacaala an yusabitanaa inuu inagu sugo cala liimaani baan weydiisanaynaa kama kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam yaquulu yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika rasuulka ilaahay baa taas isagoo ilaahay dembigiisii hore kii dambaba u dhaafay bayuu haddana isagoo ah, rabbigii u khuduucaya cubuudiyada xaqa gudanaya inagana inoo jidaynaya siaan had iyo goortaa u badsanno dee uu inoo sheegay qulubta dadku inay dee ay tahayba ilaahay raxmaana gacantiisa ay ku sugantaho yuqalibuha kayfa shaa xadiidkaabay kuba timiye yaa muqaliba qulubta kii gedgediyayo ee rogrogayayow sabit qalbii calaa diinik waa iimaan iyo dee waxa weeyaan baaba dee kufri ila liimaan ama iimaanniba ilaa kufri iyo dee waxyaalihii kale uba dhexeeyey sabit qalbii calaa diinik ilaah qalbigaya ku sug diintaada kole xadiidkan qolooyinkii wariyey waana xadiid inoo sugan xagga hoose ayuu inoogu sheegay laakiin cibaayara yar baa dhacday nusqadiinana way ku sugantay taydna waa kuba sugantay qolooyinkan wariyey markii uu sheegay buu xaakim kole waa sadarka afraad halka ugu dambaysta muxuu yihi qaala alxaakimu jamiicun calaa shardi muslimin walam yukhrijaahu cibaaradaas baa idiin sugan ana way igu sugan tahay min jamiic la yidhahdo sanadka xadiidka xaakim kuga sugan imaba jirtana cibaarada waxa weeyaan sawaabkeedu waana hadalladii xaafid laguma xaakim laguma yaqaana markuu axaadiidka soo naqliyo cibaarada halkaa jamiic dhacday waxaa ku saxanaysaan saxiixun macnaa waxa weeye lafdigu saxiixun calaa shardi muslimin walam yukhrijaahu xadiidku waa xadiidka saxiixo wuxuu saxiix ku yahay shardiga muslim macnaa quwaadan xadiidkan aan kaba warinayo muslim warininba ee wuxuu leeyahy waa ruwaadii muslim uu wax ka warin jiray oo shardiga muslim marka la eego shardiga ama muslim ama bukhaarina kolley shardi gaar oo mucayan oo kutubtoodii ay dee kala hadleen maba jirtee kay ku fasiraan culimmadu isticmaalkan ay isticmaalaan waa ruwaadan ama xadiidka warinaysa ayaa ruwaadii bukhaari ama muslim kitaabkoodii ku sugnayd ah laakiin xadiidkan la warinayaa kuma sugna kitaabkii xadiidkii abi daawuud baa wariyey ama sidoo kale xaakim baa wariyey laakiin rijaashan laga wariyey iyo ruwaadan ayaa ruwaadii kitaabkaas walow dee kolay taasi ictibaar ay yeelanayso maaha un magacii inuu magacii kitaab ku suganyay ruwaadaasi ruwaadiina way kala duwantao kuwa usuul ay kaba wariyaan iyo kuwa ay mutaabaco iyo shahid kama wariyaan laakiin oo kolley waxaa la eegaya marka cibaarada la idlaaqayo sidii ay uga warin jireen in looga wariyey dadkana hadday tahay kelikeli iyo hadday suuradan ay israacsan yihiin ay tahayba inay sidaa ugu sugayn haddii kale dee hadal baa iman kara waxa weeyaan bal taas teega waa kutubulmusalaxe eh. lafdiga unbaa taas aasaxanaysaan kale kitaabkiisna waa saa ku sugan oo dee qaladkeenna kitaabku dhacay waayo xataa waanu laabnay saakeentii salaadii subax ka horraysay baa waanu laabnay kitaabkiisiio cibaaradii waa saxiixun calaa shardi muslimiin walam yukhrijahuna waxa ujeeddadu ay tahay xadiidku saxiixaba ahaado bukhaariyo muslim ay soo saareen damiirka yukhrijaahu aliftan tafniyadu waa bukhaariyo muslim buu ujeeda waana istilaaxa kitaabkiisa oo kitaabkan uu musadrageebayde wax u dejiyeyba axaadiis buu leeyahay bukhaariyo muslim ay ahayd inay wariyaan waayo kuwoodii la siman tahay ayaan ku sheegayaa iyagubu soo haleeshiisanaya wuxuu leeyahy axaadiis inay wariyaan bay ahayd marka shardigoodii way buuxisay laakiin bay soo saarin weeye ee kolna isdaragiisa in badan culimmadu kolkolbadi iyagu shardigiisii iyo wax ku dhowba aanayn bal kuwa daciifu taa yidhaayo kol koley waa wahamta sheekha kala dhacday kitaabkiisa waxna de waa sidaa uu sheegaye laakiin cibaaradu waa taasee saxeed waan yacsimanaa inuu inaga ilaaliyo min alahwaai ahwaadi almukhtalifati iskhilaafsanayd baan ilaahay weydiisanaynaa yowma alawhaami awhaamtan jamcu wahm waa waxyaalaha lagu tawahumayo khayarad alfaasidati faasidka walaaraa'i almutafariqati fi masaa'il ictiqaad iyo aaraada kala duwan kala tagsan masaa'isha ictiqaadka marka ay tahay iyo wlmadaahib rabiati madaahibta xunxun alfaasiyati rabi iyo faasida waa isku mid kalmushabihati sida madhabta nimanka mushabiha ee ilaahay subxaana wa khalqigiisiiba kuba shabahay sifaadkiisii ka dhigay inay sifaatkan dadka uun ay yihiinba walmuctasilati iyaguna qoladaa muctasila la odhanayeen bee sooba maray marar waljahmiyati nimankaa jahmiye la yidhaaho waa nin jahmi safaan la odhanayey oo adigu kollay dowladdii reer bani umaya oo la dilay adugu mka ayaa ninkan ahaa kollay nin kaleo jacdi bnu dirham la odhanaya meesha kaba horeeyey oo ninkaasna isagu nin khaalid bnu cabdillah alqasri la odhanayo ciraaq waali kaba ahaayo waasid magaalada laydha maalin ciid aladxa ay ahayd ayaa uu dilay oo markii khudbadiisii buu yidhi waa ninkan ayuu ku soo daray markii uu salaadii khudbadiisii buu dadkii yidhi dadkii muslimiinta daxuu xadaayaakum fainii udaxii biljacdi bni dirham fainahu zacma ana allaha lam yatakid ibraahiima khaliila walam yukalim muusa takliiman waa isha dadkii ilaahay u isaga anagu ka wadxelaynayaa buu yidhi wadxeelaynii saan kaba dhigayaaye dila waa khaalid bin cabdillahi waasid ciraaq bay ahayd waayo wuxuu sheegtay inaan ilaahay subxaana watacaala ibraahim khayr kama dhigin waayo sifaadku inkirayay ninkaa hore waa ninka marka hadalka waxaan bilaabay marka dambe dawaaiftu waa sii badnaatay jahmine isaga ayuu kaba qaatay jahmine isna dowladdii reer banimeye akhirkeedii kolley baan filay ayaa khuraasaaniya nawaaxida laguma dilay markaa jahmi waana ninkii maqaalada faafiyey warkii dambe jacd ibn markaasuu gowracay buu ku gowracay waa halkii markaa meeshii bal markaa haddaba kuwaasoo iyagu sifaadkay inkirayaan waa ku hale dee kalaanba ay inkirayaan ilaa umuurahaasoo dhan bay inkirayaanba iyo waljabiyati kuwan iyagu jabriyada ah eede iyagoo qadarkii kuu xeeldheeraanaya sugitaankiisii dadkiiba ka qaaday ikhtiyaarkii marka waxay noqotay ba ilaahay ruuxa waxaanu ruuxan ikhtiyaar u lahayn kasabkiisiiba ahayn oo se ruuxa la qasbay ama kaa murtacishkaa in loo qabto loo ciqaabay noqonaysa waayo ama dee ilaahayna subxaana watacaala dulmi waa kaba nasahaye taan iyo alqadariyati kuwa iyaguna qadarka inkiraya kule muctasilana jaanibka hadda qadariya kaba yimi o hayrihim fakulu haulaa kuwa dhammaantood khaalafu sunna sunnaha way khilaafeen wa jamaacat almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii jamaacat alxaqi xaqa jamaacadiisahayd wawaafaqu dalaalata baadidii ama ahla dalaalana ama dalaaladii halowgiina way waafaqeen oo xaalafaha way la heshiiyeen oo waqaaluu biha way ku qowleenba fanaxnu inagu natabara'u waan beri noqonaynaa minhum iyaga ayaan beri ka noqonaynaa idcil idwa litacliil yalzamu waxaa laasima almuslima ruuxa muslimkaa ku laasima an yatabaraa beri inuu ka noqdo haddee khilaafada berina ka noqdo min ahli kufri walibtidaa kuwa kufriga iyo ibtidaaca wehelka wanaxkumu calayhim waanan xukumaynaa biannahum iyagu dulaalun kuwa hadlowsanoo ardiyaau jamcu daalin weeyo ta dambe ardiyaau iyagoo faasid ah oo xaaladoodu bay kuwa radiinta inay yihiinba oo faasid almadaahib walcuquul walaara ee madaahibtii cuquushii araada waxoodaasi ay faasid yihiinba wallahu ilaahayna alcaasimuka wax ilaaliyo weeye walmuwafiqu ka isagu wax waafajiyana weeye wsala allah wasalama wabaaraka cala nabiyina maxamed kalima inoo jiri doonta laakiin bal inta ka horeysa horta kitaabkii waa mahad ilaahay ilaah baa mahad leh waa inoo dhammaaday ilahayna waxaan ka rajaynaa bal inay inaynaguba anfaco kitaab kaloo dee inoo dabangelayo marka la eego kutubtanoo dee diyaarinano jirtaa fiicnaan layd kitaab labaad inuu raacay laakiin xataa dee lamama helayo wax dee kitaab kimiya oo saasa ah ama munaasibay makaa mama jirto eh, laakiin waxaan odhan laha bal horta kitaab kala dhammaaday erin aanay jirin walaa dadka dhadhankoodu dee kutub masaajid ay arkeeneen laakiin xernima waxay ahaan jirtay mandiqada iyo sidii wax loo aqrisan jiriyo kayfiyadii kale dadka badankoodu ama waxa laga yaabaa inaan dad saasoo soo maray aan jira haatanna waaba dee dadkii saasa ah, sii socdaanba laba arrimood oo yar muhimaa jirtay xagga dalabka mandiqadeenna ama habkii khaasatan noo jeeda waxyaalihii dhaqankooda iyo adaabtooda jeeda laakiin markay kutubta dhigashadeedaan u laba xaaloo muhim u ahayd xagga kutubta iyagoo eh, inay dabin jireen ay qaban jireen iyagoo duruufta haddaanay duruufteena kutubtuna loo haysanba bal kolkolna tacdiyo hawle ay jireenoo dhulkii la joogi jiray ee eh, loo xarayn jiray sheekadu iyaguba hawlay lahaayeenoo mid xoolole iyo mid beerole way ahayd inta badan dhulka beeraha loo badnaayo ka istiqraar badnaayo eh, markaa sheekha beertiisa waa in la qodo oo beertii loo qoday hayd bal maalintii toddobaadkaa loo khaas maalin qoloyna way jireen iyagu waadeshamatan weli waxaan filayaa inuu nool yahay oo lagu lahaday makaatan waxyaalo kale iyaguu dhigaa dawaana nin da-da ina far yareen mandiqada jigjaqabriwaa loo tegi jiray oo naxwadu aad u yaqaana marka leega kitaabkan ila khudariga adigu aad buu yaqaano kalelbu lahaa waxay noqonaysaa marka maant maalin kasta dhaaf baa loo aroorinaya maanta haddii kitaabkii la galo maalintii labadwadiga la aroorinaya oo kale taas wada kitaabka waqtigiis gaadhaa jirin bal waxaa lay haddaba laba arrimood oo aan doonaya oan ku yar baraarujinaya jirto kollay yar xagga barashada qayb weyn kaba ahayd mid waxa weye kutubta si fiican baa loo raacan jiray sheekhu markuu kaba baxo dee kolley mutafariqiinna waa u ahaayeen bal majiska laguma kala tegi jiray ama halkii hore ee midka uu roomay muciidka ku celin jiray hadda kooxaa la noqon jiray ilaa casharkii kale iyadoo bal waxaa dhacaysa markaa sheekada la fadhiyo inay dadka qaarkood waadaan laakiin marka xertu raacanaysa ruux woodaya ma jirin sababto niqaash baa jira dood baa jirta mid kasta dee ayaaba jirada la soo jeeda waxaana lagu dadaali jiray wixii la yiri oo dhan waxba laga tegin wixii dee qabashada waa lagu celcelin jiro ilaa haddii kooxa la noqdana kan ugu fahmo daran isaga naftiisa waqti la jiro markuu kan ka ilaa dhowr ka soo dhegaysto ayaa isagana ay noqonaysa in fursad la laga dhegaysto isaguna bala soo raaco taas bay ahayd oo markaa raacashadii de shaqaala la wada noqdo raacashadii ma jirto qaybna kitaabta fahamkeeda kitaab aan la raacani kolley qayb lahan arrin kalaa jirtay oo dee taasi ahayd kutubta dabeeca la lahaa kitaabka waa lagu celin jiray asalaan kutubay dhowr goor kutubta waaweyn dhowr goor lagu celin jiray bal culimmada qaarna hadbay lahayn oo kitaabkii marka la dhammeeyo horta waa lasoo raacan jiray marka layse soo wada gaadhsiiya xertu soo dabdisee lasoo dudliyo ayaa haddana lagu celin jirayoo celinta kitaabka ruuxu markii hore arkaa fahmku inaada adkaynba bal markii dambe raacashaniyo waxyaalo ishkaalaad badan kuma yimaadeen marka mar labaad iyo mar saddexaad kitaabkii la aqriyo kitaabka waa sugnaanaya marka inaga waxalee raacashanama jirto kitaab lagu ceryaana ma jirto waa la soconaya unoo kalo iyadana taasi xarnimadii iyo dhacbaabkii raacay laakiin waa dariiqo aad u fiican bay ahayd bal waxaan leeyahay haddana kalada wixii lagama tegay bal kitaabkii ha la raacdo kale anigana kitaabkala sugayey way socnayd waa siday in la raacayo laakiin kitaabkiina mama jirto laga yaabaa fi lmustaqbal inaan taas mar kale haddii ilaahay nafta i daayo si umuurahan u sugnaatee bal waxaan leeyahay raacashaduna haddii aan imika la raacan marka lasoo raaxayo waqtiyadii hadduu ruuxu rafiiq samaysto ama laba intii isku dhawo ay kitaabkii wada raacato kitaabka wax la karaya baan leeyahay ee masaladu waa masale waqtiya waqtigii ruuxu dadkiisa waqti u samaysan lahaayeen celintina de kolley way ku wada xidhantay dadkii waxaa dhici karta dabeecaba loo yeelahaydo waxaa la moodayaa kitaabkii kale dad ma dhegaysadeen la bartay kitaabka saa laguma bartee kutubta waaweyn oo kale waxaa dhici karta in marka manhaajoo kale cibaado la aqriyo haddana iyadii lagu celin jira intaan kitaabkii kale la gaadhay oo kalkood dhowr goor la israacin jira oo dee adigu tan baa keenaysay kitaabkii in la basleeyo oo kitaabkiina uu sugnaado ciddii fahma layd dadka ugu wada sugnaanin boqolaalbaa meel isugu imanayo dhowrun baa ka baran jirto had goor waa dabiicada deesa ay tahay waqtigii horeba qarnigii quruntii horeba saasay arrintu ayd kumayaal baa rixlo ku kumi jiray haddana waxaa hadhow dadku ama midbaa halkaa kaga tegaya midbaa dhimanaya midbaa wax kale midbaa arintii sooda inunbaa kala soo bixi jirte laakiin hadda waxaan leeyahay dariiqii lagu soo bixi jiray taas ayde bal xagga raacashada tan kale imaka muhimku waa dee arrin mid kasta ruux kastada u suurtagelaysa haddii kale wixii dhegaysiinoo iska dhig ama in raacashadii in laga dhigo ruuxu markuu gurigiisii taga intuu meel ku jiifsado uu saa isha u mariyo raacasho maayo ihtimaam bay u baahantayo xusuus wixii alla xusuusanayo iyo bal kitaab uu dhegaysanayo waa taan la ixirto haddii sheekha marka la horfadhiyo barkooda ay lugoyn jireen marka la wada raacana ay lugoonay waayo nashaad badan baa jiray wada hadal baa jiray kanaa wax xusuusanayo kan halkii saas may ahayn baa meeshii imanaysa saa laguma laqbaynoo kale bal markaa waxaan leeyahay waa umuuro kollay dee iska malaa taariikhi naga geraya waan asal ahaanna waxaas markaa iyo habkii iyo jaanibkaas cidna may taariikhayn cidna ma hayso dee waana lagama soo imaanin mama jirtee laakiin kolley waana wax malaa taariikhayntoodu dadkii dee ay aada u roonayn bayn waxaan leeyahay bal umuurahan idiin tilmaamaya taa weye kelimad mashqsanaysa